gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar

garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee in la furo gooraan fogayn habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah qarax ismidaamin ah oo jugtiisa laga maqlay inta badan magaalada muqdisho ayaa goor dhow ka dhacay maqaaxida blue sky oo u taala inta u dhexaysa tiyaatarka qaranka iyo godka jilcow wararkii ugu dambeeyay dambeeyayaan idiinsoo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawo barnaamijka ku maqli doontaan iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha itoobiya uu sheegay in itoobiya ay xaq u leedahay helidda dekad ayaa waxaa si adag uga falceliyey dadka soomaaliyeed oo madaxiyo shacaba leh haddaba waxaan eegi doonaa damaca itoobiya ee gudaha soomaaliya waxa ka horeeya daylac iyo berbere iyo waxaa soo horeeyo casab iyo musawac iyo maaragtay eh, meesha ee ayada hadda ee u fadhiyo soomaaliya ayaa ii nugul hadda u malayn maayo maanta ee sidaas intay ku taamayso ciidamadii tababarka kusoo qaatay dalka eleteriyana gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu soo celiyey ku dhowaad siddeed kun oo ciidamaha ayaana gudaha dalka la keenay xilli uu madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu ku booqday eelboorka magaalada muqdisho halkaas oo uu sheegay inay iskugu diyaariyaan dagaal ka dhan ah al-shabaab oo dhowaan ay ka qaybgeli doonaan marka fasax ay ka soo noqdaan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan ra-iisul wasaare xamsan cabdi barre oo sheegay in xukuumadda ay diyaarinayso ciidamo ama cuduud militari si loogu guuleysto dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo ka socda gobolada dhexe ee dalka iyo inta badan gobolada koonfurta soomaaliya qodobadaas qodobada kale inagu soo korray intaan barnaamijkeenu ku guda jirna maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qeybkaha ah gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan anoo weli gaban yaro gurgaygu cantooba joogo kakayguna xaad lahe tiyeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayos baan ku korayo habeen ila guuxaya waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadow waxay iga goynayaan anigu welitaa ma garan waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa markale xog waraysi war waxaani dowlad maaha bal eeg qaraxyada isdaba jooga ammaankii way ku guul guuldaraysato waxba ka qaban mayso sidaani ma dawladba maxay tahay arrintaani iska daa calaacalkoo telefoonka kuu dhacaya ka jawaab maxaan teleefon ka waana la wareershe halow waa kuma ma tahay in ninkiis qarxiya u ahaa wiilkaaga ya wiilkaaga waa kee kaasi waa wiilkaagii qasa ya ya ya macuradkaygii maxaad ya sugitaanka amniga adiga ayaa uga dhow madaxda aad ku heedaynayso ee aabbo walba u hubi ubadkaaga iyo gurigaaga ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbad waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa goor dhow qarax xoogan oo joogtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha muqdisho ka dhacayay amaba uu ka dhacay maqaayadda blue sky oo u dhexeysa godka jilicow iyo tiyaatarka qaranka waxaana la sheegay inuu ka dhashay qaraxan khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac aada u badan iyadoo lasoo warinayo in qaraxa saameyntiisa ay aada u xooganayd uuna ahaa ruux isku soo xiray walxaha qaraxa qaraxan ayaan dib ugu noqon doonaa waxyaabaha kasoo kordho iyo sidoo kale macluumaadka oo dhammaystiran balse haddii aynu eegno markan dhowaan waxaa soo shacbaxay amaba uu ra-iisul wasaaraha etoobiya uu sheegay in etoobiya ay xaq u leedahay inay hesho dekad markaa ay kala soo degto waxyaabaha ay doonayso waxaana jiray guux ku aadan in eh, saylac ay ka doonayso inay ka dhisato dekad halkaas oo ay uga soo degaan agabyada iyaduna ay maalgelinayso waxaana la sheegay in wadahadal ay la yeelanaysay dadka deegaanka iyo somalilan kaasoo ku aadan sidii halkaasi ay deked kaga habaysan lahayd etoobiya waxaa markaa wararkaas eh, cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka mid a ah golaha shacabka uu sheegay inaan la dhayalsan dowladuna loo baahan yahay inay ka falceliso sidoo kale waxa uu fariin u diray golaha shacabka oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa arrinkaas dhabna loogu qaada lahaa damaca abiy axmed iyo dowladda etoobiya ay ku doonayaan inay deked helaan rofeor maxamed cumar dalxa ayaan wax ka weydiiyey sida ay suurtagal ku noqonayso in etoobiya ay gudaha dalka ay deked ku yeelato sidoo kalena saameynta ay ku yeelan karto dagaalka lagula jira al-shabaab oo qeyb ka tahay etoobiya ayaan wax ka weydiiyey eh, saciid horta idin salaamaya adiga iyo kulmiyaba dadka soomaaliyeedna sidoo kale ayaan salaada islaamka idin leeyahay dhammaantiinaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan filayaa wax hadda cusub ama ee soomaaliya ama dhegaheena ee hadda maartay ugu horle maaha wax badan baa nugunu badan ee bar weliba iska jiri jirtay ee damacaas qaadariga iyo kuwa kale ee gadaal ka in soomaaliya ee danac fara badan uu uga jiro ama khayraadkeeda ha noqdo oo hadee markii la fiiriyo ama mid dhulka ku jiro ama mid banaanka yaala ama xeebaheeda ee ilaahay ku manaystay ee hadda badda ugu dheeraya afrika hal wadan marka laga reebo waa waxa dastuuryaalka taariikheed waqtigii hore iyo haddaba keliya marka hadda un soomaaliya maadaama ay ku furan yihiin mashaakilo fara badan oo dalkana maanta kala daadsanaan fara badan iyo runtii eh, xoogii shalay maraysnaa oo aan meesha oolin waxyaabaha dadka soomaaliyeed walaaca gelinaya inta badan waa waxaa hadii uu waxqabanayo laakiin se kolay xadiiqada marka iyada ay timaado baa jawaabta rasmiga ah koleyba dowlada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay fili doonaan siday ila tahay laakiin hadda waa unaiska sparculation ama la yiri ilalahaa iyo damacsan tahay waxkaasiisan hadda koley rasmi ahaan oo haddaan dhihi karno maaragtay halkaasi jawaabka laga bixiyo abi axmed waxa uu sheegay inay etoobiya xaq u leedahay inay hesho deked ay ku gaarto badda cas halkee ayay ka qorsheynaysaa etoobiya inay ka heli karto dekedaas ayaad isleedahay leedahay brofesor horta ereyga xaq ay u leedahay ilaahay dhulkani cid weliba meesha asiga uu dhaxlisiyey ayuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado etoobiya iyadaa hadda soomaaliya waxbay kaga maran yihiin wax xaggeena uga soo maqan oo iyada iyo kuwa la midka ah ma jiraan badii soomaaliya waa dii aan isku haysanay kenya oo daris aan nahay ilaa iyo maxkamad caalami ay gaartay ee lagu soo kala haray dhanacaasna weli inuu iska jiro iyadoo weliba ee inta badan waxyaabaha ee dhacaya ay sababaha ugu waaweyn ay yihiin shirkado iyo dowlado oo inta fara badan ee jecel waxyaabaha ay ka dhex socda ama bariga afrika ha noqoto ama qaaradan ama adduunka hada sida beryahan dambe ee bariga dhexe xaaladdu ay taagan tahay marka si kastaba ha ahaato soomaaliya geografi ahaanne meesha ayada dal ahaan ahaan dhulka ayada ay leedahay waa ah mid adduunka lawada yaqaan oo la ogyahay caalamka sacuudiimo ayaa layku xabdowraa cidii sacuudin ayada aan lahayn soo dhaafta ee taaka hadday tahay waxay noqonaysaa xad gudub marka badda cas soomaaliya keliya kuma taale tireyaa maanta ugu dhow oo casab iyo maaragtay iyo musaawac ee hadda iyada iyo daris ay wadigeen oo horeynaal dowlad soomaaliya maanta ee u sharciyeysan hal maartay dowlad ee iyada markaa ee caanahay waxaanan iyada aanan ogolayn hadda in ku khasbi karto oo ama dhihi karto ilaa wa ilaa soomaaliya ma dhihi karnaa annaga dahabaan u baahannahay dahab ma haysane iyo batroola waa inaan maaragtay dalalka carabta gobolkooda wax nalaga siiyaa ama kuwa afrika ee wax ay haystaan oo ama soo wareejiyaa maartay hadii xataa ee ay noqoto beeraha ee miroga iyo jaadka ee maartay ee ayaga kuwa kalena ayaga u baxa ee xataa dadka ee soomaalida ee ka ganacsada ma kusoo wareejiya ma dhigi kartaa midoobay markaa ay ku fudulaan kartaa in la yidhaahdo maartay badiinii iyo maartay iyo dhulkiinii iyo khayraadkiinii na kusoo wareejiya ama kaataan idinla leenahay marka waa un arrin iyo hawo wixii ayaga ku imaan kara ama heshiis ee markaa adduunka haddaba badda jabuud bay isticmaalayaan oo dekadaasay ayaga inta badan ay uga imaadaan horeyna berbera heshiis bay qabeen ayaga ay kala ganaceen taasna waa nidaam kale oo ganacsi iyo adduunka uganda bad ma haysato waana ku dhiimaata cusbada xataa waa loo soo dhoofiyaa marka sidaasaan kolleyba aniga aan aaminsanahay sida haddii adduunka sharciga nidaam yaallo oo mid dawli ah iyo mid ilimi ah marka golana umalayn maayo inay hadii ay bareerayn xadgudub iyo eh, waxyaabo kale oo hadda eh, aanan hadda waktigeedii taagnayn saylan inay ka qorsheynaysa ayaa la sheegay in dekad ay ka samaysato oo ay maalgelinaysa iyadu ka waran bal somalilan iyo maamulada halkaa ka jira in ay heshiis la gaarto soo lagama yaabo la baalmaro dowladda dhexe maxaase dhici karaa haddii la baalmaro dowladda federaalka siciidow heshiisyadu layskama galo oo haddii maanta ee eh, soomaaliya laga yimaado annaga ee eh, kenya iyo etoobiya iyo eh, yemen ayaa maanta iyo jibuuti ayaan darisnahay dowladaha ka jiro sida ayaga ay u doonayaan in loo ilaaliyo waxyaabaha ee adduunka ee curfiga ama xeerarka caalamiga ee yaalla ayay soomaalina iyada hadiiba layska qaadan karo kenya iyo annaga ma artay meel aan kala dacwoono mada adduunka jirteeno nin walba taagtaa iyo tabartaa bay ahaan lahayd adduunkana sidaasi ayaa layska wada ixtiraamaa haddiiba layska qaadan karo dowladaha waaweyn ee ilaahay baa weyne ee maanta ee soomaaliya istaraatiiji ahaan meesha ay ku taallo ama baddeeda ee maanta ama indian ocean ha noqoto ama red sea ha noqoto badda cas iyo badda indian ocean labadaasi ayay kala qaadan lahaayeen oo ama ay soo duuraan ayay xog qabsan lahaayeen waxa ayaga celinayo oo ayaga ugu soo bareeri waayeen waa sharci waa nidaam adduun oo aanan laysku xadgudbi karin marka hadda waxay kuwaasi damci waayeen oo dowladihii adduunta uga cod waaweynaa umalayn maayo inay afrika isbaqajaan noocee ah ayay ku yeelan kartaa marka damacaan etoobiya ay ku doonayso deked inay hesho dagaalka ka socda hadda gudaha dalka ee dagaalamayaasha al-shabaab lagula jiro sidoo kale dowladda etoobiya door ay ku lahayd dagaalka al-shabaab lagula jiro doorkeeda xaguu mari karaa anaga horta etoobiya hadday ayada ay eh, dad ay soo ceshanayso shalay iyadoo indheheeda shanta ah ayaa eritreya ay ka goosatay oo badii ayada ay ee etoobiya ayada ay la lalahay ayay ka gooniyowday hadday ayada ay u durbaandumanayso horta marka ugu horeysa zaylac iyo berbere iyo waxaa soo horeeyo casab iyo musawac iyo maaragtay meesha ee eritreya ayada hadda ugu fadhiyo kale isagana libaaxa ah intaasoo sanana way dagaalamaayeen oo dagaalkoodii markii dambe xataa dhulkii baarema laysku haystay inay ka kala dishay kuwadiiwaad maanta milad ganaawiyo iyo iyo afawada xuduuda ahaa oo ayaga ayaa etoobiya dagaal dhacantay wixii uu dhexeeyey ee la ogyahay taariikh marka hadda soomaaliya ayaa in nugulla hadda umalaymaayo cid maanta ee sidaas intay ku taamayso laakiin heshiiska awalba soomaaliya inay ayada isku tashato ayaa awalba mar weliba faa'iidada ugu weynay dadka soomaaliyeed lagaga fadhiyay ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana dadaalka iyo maanta difaaca dalka iyo xoreynta lagu wada jirane waa arin ay soomaaliya loo baahan yahay inay isla wada qaataan oo shacabka ee dowladda keliya aysan noqonin wax ku howlane guud ahaan soomaali meelay geeska geesta ay joogto iyo dibadda inay ka midowdo ayaa loo baahan yahay dalkaasi cid weliba doonayso inay meel cidla ay ka qaadato oo badeeda rabto inay qaadato berigeeda ay rabto inay qaadato saan sheegay beeraadkeeda kan ee qurta iyo beeraha iyo kan dhulka ku jiraba inay isku qaadato ee doonayso waxaasoo dhan soomaaliya yacni waa layska ogyahay inay maanta ee cadaawo fara badan ee ay jiraan oo ayaga usoo haliilaya laakiin dadka soomaaliyeed horena sidan oo kale waraysi waxaan u sheegay oo aan yidhi soomaalidu waxay ku maamaadaan mayd dartiisaa mala saartay cadowgaaga hadduu bartana caqligaaga ayaa la kulminayaa soomaaliya ma alna ayada inaysan ku dadmin qof aanan u furi doonin inuusan u rarin cidda ayada ay saaxiibtinimo daacad ay la yeelanayso iyo cidda ujeedo badan ayada ay kula wadaagayso waxyaabaha ee qaarkooda oo ayaga keeni kara in lagu soo dugaalo wax aanan xiriirna u ekayn ee la doonayo in ayada halkaasi lagu jalaafeeyo marka soomaaliya kolleybo wax badan bay waaye aragnimo dadkeeda ay u leeyihiin wixii lasoo maray ee dhammaan colaadihii iyo wixii laga soo gudbayba dowladaha dariska in xiriir wanaagsan la yeesho taasi waa wax meesha ku jirto ilaahay baa iskee baday ayagana naga guuri maayaan anagana ka guuri mayno laakiin heer iyo nidaam adduunka ee degsan in laysku ilaaliyo darisnimada waa wax meesheeda ah waxay dhaafsiisanaya xag gudub aana de waxay leedahay iyadana jawaabteeda iyo meel loo maro dadka soomaaliyeedna kolleyba isma saarnaan saaraan umaynayaa gacmahooda si kastoo ay maanta loo arko inay yihiin dad ayaga aada xoogaa ay dhexdooda maanta ayaga ay ka jiraan waxyaabo fara badan oo dhibaato ah kolleyba inay midayn doontaan u umalaynayaa marka arrimahaas oo kale ayaga ay yimaadaan iyo wax la mid ah rofeor maxamed cumar dalxa ayuu ahaa oo wax ka weydiinayay ra-iisul wasaaraha etoobiya oo dhowaan sheegay in etoobiya ay tahay qasab inay hesho dekad xaqna ay u leedahay taas oo maalmihii ugu dambeeyey guux ku aadan in saylac ay ka qorsheynaysa inay dekad ay maalgelisa laga dhiso ayaan wax ka weydiiyey brofesoorka iyo sidoo kale doorka ama saameynta howlgalada dagaalka ka dhanka al-shabaab ay ku yeelan karto dowladda etoobiya xilli ay qeyb ka tahay wadamada safka hore ee ciidamo dheeraad ah soomaaliya ugu deeqaya oo qayb ka noqonaya dagaalka lagula jira al-shabaab waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad ileenahay xog waraysi aad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona aad ka dhageysanaysaan markana haddii aynu eegno madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu booqday xarunta ciidanka cirka iyo xoogga dalka waxaana halkaasi uu kula kulmay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwii tababarka kusoo qaatay dhowaan dalka itoobiya ciidamadan ayaa xalay magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey iyadoo ah, ay ku jiraan xeradan xeryo kale oo duleedka magaalada muqdisho dhacana lagu xareeyey ku dhowaad siddeed kun oo ciidamo ayaa la sheegay in gudaha dalka ay soo gaareen sidoo kale tiro kale oo kumanaan ah ayaa iyagana kusoo wajahan oo lasoo gaarsiinaya gudaha dalka waxaana ay iskugu jiraan ciidamadii dhowaan loo qaada dalkaas sanadkan bilowgiisii iyo ciidamo muddo shan sano ah ku maqnaa dalka eliteria kuwaas oo tababaro iyo ay uga socdeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada waxa uu ku bogaadiyey adkaysiga ay u muujiyeen inta tababarka ay qaadanayeen waxaana uu sheegay in fasax ay qaadanayaan midka ugu badan uu bil ku maqnaanayo eheladiisa intaa kadibna ay xeryaha dib ugu soo noqdaan si ay uga qayb qaataan dagaalka dhanka al-shabaab qiimaha askarta caadiga ah ay bixiyeen qiimo ka badana bixiseen intaasoo wakhti ah oo nolol adag iyo rafaad iyo waxba soo bateen ciddii soo arag u soo sheeg hooyo iyo walaalo iyo kulli qalbigoodu qabooji wax fiicannu u sheeg inaa maxaa dalka u maqneeday haddana aad timiday oo aad u timida dalkii wax weynay u tahay qoysaskiina ilaahay idinkiisa waa baxaysaan fasaxa qaadanaysaan cidihiinna aad aadaysaan meel kastoo ay jiraan bil waa ninka ugu fog waa ku filantaa u malaynaa inuu reerka ku tago oo ku soo noqdo inaad dareentaanaan rabnaa inaad horta akhtiyaarkiina aad meesha ku joogtaan xorna aad tihiin danta dalkiinnana aa u joogtaan waxaa la dowladdu kafaalo qaaday intii karaankeeda ahday inaad wixii yaroo qarashaad ahay loo baahnahay mishaar hadday tahay gunna hadday tahay inaa heshaan hadda laga bilaabo intaada fasaxa aadina ka bilaabato oo aad bil walba heshaan cadowga dalka haysta haddaan ka bixinno nolosheenna kuweenna rayidka oo bannaanka joogo iyo nolosha ciidamaduba way isbeddelaysaa cashuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku rahay dadkii meeshay joogeen ma tegi karno wixii loo baahnay looma gey karo caafimaad looma gey karo hadda qofka haddaanan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif wixii aadan siinayn cashuur cashuursay uga qaadee shabaabbi annaga ma kala duwanaanayna shabaaba waxba ma siiyaan dadka xoolahay ka gurtaan leh caafimaad ma siiyaan biyo ma siiyaan maxaanku idhahdaa amnigaan siinaahay ku faanan amniga shabaab waxaa la yidhaha amniga xoolaha toban neefoo ari haddaad leedahay oo xerada ay kugu jiraan dhurwaaga waa ka ilaalinay libaax waa ka shabeelka waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay ma taaba karaan tuugga waa ka ilaalinay waa ka laakiin adiga markaa u baahatid waa soo qabanay waa qalanay maano shabaab dadka soomaaliya saasay u yihiin dadka kale yaan layga taaban soo qaba maanta asagaa qofkau rabana qalana qofkau rabana qarxina qofkau rabana qarkirrida ammaan ma ah marka taas qofku inuu xurriyad dareemo shakhsiyan qofku inuu xurriyad u dareemo waayo waxuu ammaanku dareemaayo uu ammaanku yahay idinka oo ciidanka xoogga dalka soomaa gacmo daahira wax daahiriyaa la yidhi dadka inaad xoraysaan la rabo idinka horta waa inaad xurriyad dareentaan inta soomaaliya la yidhaa dalkiinni waaye sidiisabana annaga mabda'an qaadanay dadku inay xor ahaadaan xorriyadna dareemaan askartu maxayna xor ka inaa jirto nidaamka askarinimada xor kama ihid qawaaniin iyo nidaam iyo shuruuc iyo disibliin iyo wax u degganay leena xor ka ahayn laakiin sidaada kale qof addoonsan ma ahid baxa nabad ku baxa reerihii nabad ugu taga ilaahay idankiis soo soo la soo jooga hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo kulli inay ida arkaan keliyaha wax weyn u ah soo noqda ilaahay idinkiisa dalkiinna waa idin baahan yahay idinkuna shan sanoo noloshiina ka mida afar sanoo noloshiina ka mid ah, a ah, oo qaali ah waxa aad ku bixiseen maalintaa inta ka bixayseen labaatan jir ninkii ah maanta waa afar labaatan jir shan labaatan jir kii shan labaatan jir ahayna waa soddon jir intaasoo cimrigaaga ka mid ahaad bixisay qiimi weyn waaye waxaan rabnaa inaad soo noqotaan dalka xoraysaan dalkiiyo xor ah aad meel kasta aad ku joogtaan guul iyo khayr aan idiin rajaynaa insha allaahu maanta wixii borses oo la maraayay lacagtu sida idiin soo gaari lahayd ku idhahdaa akaawnadiinnii maxaanku idhahdaa wixii kaloo nambarinkii wixii la maraayo dhammaad halkan waa diyaar idinku yahay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed o dhan waxaa meeshaas safar o dhan waa hoggaamadii ciidanka xogga dalka soomaaliyeed oo dhanaa jooga hoggaankii maaliyadda hoggaankii ciidanka hoggaankii hubka hoggaankii dhammaan waa joogaan taliskiyaa jooga taliyihii taliyihii ciidanka xogga dalka soomaaliyeedaa jooga wax ka macno weyn hogaamadii o dhan madaxdii senior people janaanadii wax ka macno weyn iyo soo dhowayn ka weyn intaas oo laydiin samayn lahaan ma jirto xoraynta dalka waa markaa soo noqotaan haddii alla yidhaah guul iyo khayra idiin rajaynaa waalidka iyo walaalaha u tegaysaanah nalagu salaamo yah ballantii aan ayaga ka qaadanna waa ka dhammaynay taan adinka idinka qaadnayna waa ka dhammaynay taa adinku qaaddeena idinku dhiman inaad ka dhamaysaanna waa rajaynaa haddii alla insha allah waa ka dhammaynaysaan soo maaha maasha allah guulaysta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday xerada ciidamada cirka xoogga dalka halkaas oo cutubyo ka tirsan ciidamadii xoogga dalka ee tababarka kusoo qaatay dalka eliteria oo xalay un dalka dib lagu soo celiyey kula hadlaya ayuu ahaa gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiibayaal markale kulanti abboon ayaad haddii markana ah aynu dib ugu noqono qarax goorsii horeysay caawa ka dhacay maqaaxida blue sky oo ku taala agagaarka talada xaawataako ayaa waxaa ka dhashay qaraxaas khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay in qaraxan uu ka dhashay ku dhowaad afar ruux oo dhimasho ah iyo tiro dhaawacyo ah iyadoo sidoo kale lasoo warinayo in ay dhaawacyadu ay aada u badan yihiin sidoo kalena khasaaruhu uu markaa geystay qaraxa uu baaxadiisa la egyahay in muddo ah ama khasaaro xoogaa iska caynta oo ilaa iyo tobaneeyo ruux ayaa la sheegay in eh, khasaaraha dhaawacyada ay gaarayaan waxaa la sheegay in laga warhelay ninkan oo qaraxa uu sidaas ku fashilmay sida ay goobjoogyaal inoo xaqiijiyeenba marka la eego dadka tirada intaa la eg ee ku sugnayd goobta marka qaraxa uu la soo gelaya ninkan laamaha amaanka ayaa ah, waxa ay qorsheynayeen markaas sida la sheegay inay ninka gacanta ku dhigaan balse dadkii oo kala cararaya in uu dhexda ka galay ayaa la sheegay dabadeedna isku qarxi mid ka mida ah, dadka ka shaqeeya maqaaxida buluiskay ayaan wax ka weydiiyey xaalka goobta iyo sida qaraxu u dhacay waa kan ilka case oo ka mid ah shaqaalaha maqaaxida buluiskay waa walaalkay waxaan sheegi kara ma jiraan ilaah ka ummadda meesha nina ah soo fadhiistay ninka waa aragnay ninka markaa aragna ninkaan ma aqaana ka cararaan idhi anaa u aqoon badnaayo dadka inta meesha soo fadhiista aqoonaa ulahay ninka markaa markaa waxaa idhi ninkaan ninkaa ha laga carar ninkaan ma aqaana marka intaas markaa idhi dadki markay kasoo kala cararaayeen odayaal adiga reer waqooyiyo meel iska fadhiyo ag fadhiistay odayaasha xataa waa ka cararay alxamdulilah ilaah waa ka badbaadiyey bis markay kasoo carareen dadkii cararayo isku dhex gartay sidee wax u dhaceen marka ma noo sharaxi kartaa khasaaruhusa muxuu la egyahay io khasaare hadda aan sheegi karo wallaahi ma jiraan dhaawacyaal waa arkay eh, dhimashana waa jirtaa laakiin wallaahi intay taa ma sheegi karo hadda ma dhihi kara intaasoo dhimashaha aan ark marka uu dadka kala cararay isku dhex qarxinayay halkaas jagboonti ayaa ka agdhow lama amaanku wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyan meaw hadda wax badan laguma ridin alxamdulilah amaaka annagaada u sheegaynay waxaan leeyahnay neow ninka wiilaan u dira waxaa idhi ninkan lama yaqaana hanagala fiirso dadkina ka carana idhi ka cararti aan dhahay wiilkii markuu meesha tagaba qarxiya isla kulmada marka ayaguna alxamdulilah waxa badaa dadkaumasaidin oo ah jawgooda waa xasilna hadda goobta xaalkeedu waa sidee hadda xaalkeedu waa iska jawi degan wax hadda dhimasho saasana inay jiraan oo khasaaro badan oo jiro laakiin dhaawac waa jira laba wiilo maqaaxyada hataa dhaawac wa nin dhaawac waa sheegi karaa laakiin hadda dhimashada intay la agtaa ma sheegi karo dhimasho badata inay jirto malaymaan goobta jawigeeda siduu noqday markuu qaraxu dhaca kadib niyow meesha meesha dadku waa jecel goobta dhaawacyadii yaa ka qaaday oo gurmad u fidiyey niyow wiilasiya annagaa ka qaadnay iyo wiil kale oo asna dhaawac ahayona aqoonin saddexda dhaawac annagaa gaari saar macabdibalahan saar ilkaasi oo ka mid ah shaqaalaha blue sky ayuu ahaa oo iiga warbixinayay xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay daqiiqada ka hor halkaas oo khasaaro xoogan uu ka dhashay waana maqaaxida blue sky ee degmada bondheere ee magaalada muqdisho geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay dhammaanay waxaa la yidhi soomaalidu maanta joogtaa hohay waan lumo hafaad baan ahoo hirbaylaacaye hafad baan ahoo hirbaylaacaye warbisla waxaad ka tagtay inaan nahay haacogo iyo inaan hadeer waxilmaansanay aan kala hubsano anqale obsada qulaa waryax anaka bad warabana irkakeen dhulkakeen qaradaro gar bad warabana naw bada iga walaada seelc helayn iyaduuba sahansaday war afartankadu tooti mar hore la siiyey maaha shah afka ani leaqu qabi abiyow ilibaydhoon biririftoyarlakoosiyey eh. dagaalka giibtislam ay iilagal waryax adi haggay waa baaha gaadha xasaabtaa ee ah soo diray armaqal ilaamadeeyo mug horaaba oroma lagaa dhigtay warwar ma haysaana oromadu meeqay lahaayeen awaybaha etobiyan widmate ani garan la beherlay hunate khiroodhe khiroodhe adhiga waa dani sax waa tahay oo bislana moorama war bilaash baad u diidaysaana waxaa la yidhi beherbeher sawojkeenna soo booqdayow baagadnabaa timaadeen baarashawacan khush barrabo qanhile weyn waa muudhinyahay koley isankowsaandisligoroteen islatin warmadee waxa qosh la siiyey haantaadi maaha warmadey mar horaa hid la ar hidler sooma dhowaanaa la yidhi warya warya eh. adigoo waxba qaqaylinin eh. abi axmed waxaa dhahay eh. <laughs> anaqa anaqa jaasiirada biya kuwareeqasayinan waliba kaagadarinta waa ka oomanahay wadamada dariska oo nala ah kulligood biyo oyo waa biinaa ka galan caqli xumada jirtinne anaqa halabad hatamalayn aqli miyaasaas warabiyow ilaahay ku abuurtayeed ma lehee indhihii ku arka ayaan daran ammaanta waa qudbina abaalmarin waa leedahay waaqlow abasiniyaanu isku nahay jaar baanu nahay war baraadarkii wax badan baa baraadar la yidhi badow rabaahay tala keena dee ciddii jirtay ha weydiisto lanadakoynarnu kusaarmakoodhuroa dheegi jari horta madiyow adiika jook baydheba aniwa joqa badana ma baleebawar hadda ka hor salebaan maxamuud aaden ina adeen abiyow farmaajaha noo keeni waa kii lahaaye hadda baddi casadu soo mahmahadayeeb tala keena bal dee in adeenu naga qallay baannu leennahay qadhiqadho afkeeni waa lisoo dhaafi waajibu waa joqotaa war abeed xataa ma yaqaano miyaa abi adhiga fora ku saarin aamus ayaarta waa ka xirinta war horta anigu waa yaabay cumar tiijir ayaantaan masar uu jireeye itoobiya iyo masar miyaa webiga niil ku heshiiyey agullag ee eh, sawlaha kulley waa daalay war camale eh, sawlahay ayuu daalay aryaadhaha adduunya waa camal la badisa dhashay cilmi dadkaad ka barahaysiin iska fiirsha shaki fiihyacni makaa khayraad baa jirta war kalemaanay waxaa la yidhi alif rogon tilmaan aragti maqan xaajo la albaabay eber tirale uu kala tegiyo ow la kala jeedshay afar laba la doodiyo xisaab loo arrimi waayey intaasoo ibtalo oo miduba gaar u tahay owdan oon odoras lahayn iyo tilmaan lagu ogaanayo aqoonyahankii dhigi jiray bulshoy waad is aragteene iska eega ardadii oo waxbaray aad umay foge halla kaalaa hubs war waxaa kalaa la yidhi afqalaad ninkii soo bartiyo hadalla faysan ilmahana codsada oo dhashii lagu ammaaneeyo ku anqariyo taariikh ajnabi lagu ammaanayo inkastoy aqoon tahay haddaad erey ka faa'iido mar hadday akhlaaqdii xun tahay aayatiin dhimaye aan kala hubsanno aan kala hubsanno waar wallaweynem ixtiraafkii baa la hubinayaa aryaadhaha waa tii la yidhi aqligii wanaagsani daalinuu ka roon yahay baleego fiirsadaayo walaxaa jire aan kala hubsanno aan kala hubsanno warheedda kalemaanay war ma haysiine guddoomiyihii jaamacadda ummadda markii xilka laga qaaday isla markiiba warbaahintoo wacday waraysina waa bixiyey warbaahile hanfareeshe koy oo duuba oo eray war warkaa iga markaan dhegaystana waxaa ii soo baxday inaanu xaal aanku caadi ahayn aryaahtan oo kale arkay mare marka war iyo dhammaantiis aan kala hubsanno aan kala hubsanno war guddoomiyihii hore jaamacadda ummadda mahadalle wuxuu yidhi nageeye wuxuu ahaa nin isla weyn oo aqoonyahan balaayaho qatarqatara iska dhiga anigoo kaleu xitaa marmar iska dhigi jiray oo cadaa aniguna wakhti ma sii jirinoo waa ignoor garay jiray buu yidhi marka aniguna markaan dhegaystay waxaan is alla nimanku isu ekaa marka bislow maxaad u dhihi weystay Eh. Eh. warwaraysiga gudoomiyaha aniguma waa dhegaystay waxaan la yaabay eh. nageeye maadooyin badan u dhigaya lacag badanna waa qaadanayay buu yiri sababta uu macallimiinta kale uga maadooyinka iyo mushaarka badan yahana waa la yaabay buu yidhi marka aniga qudhaydu waxaan isaga kula yaabay miyuusa jaamacadda madax ka ahayn isagu war ankala hubsano ankala hubsano war kalamaanay lin sabriye muuse oo waraysiga gudoomiyaha jaamacadda ummadda la yaabay wuxuu yidhi su'aalahan yaa iiga jawa jawaabi karo macallin keliya sidee buu afar ilaa shan maaddow dhigi karaa xag aqooneed iyo xag wakhti helidba waa kuwee shan iska baddaaya afartan maado oo xidhiirka intaas leegii uu ka dhaxayn karo oo macallin jaamacadeed uu ku takhasusi karo waxaa jirta dugsiyada hoose maadada sayniska oo isku jirta kimistry bayoloji fisigis inuu hal macallin dhigo waana maadooyinka ugu dhow oo isqaadan kara marka dugsiga sare la gaadhase waa la la kala qaadaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dugsi hoose miyaa ninku waa abwaan buugaag qori jiray haddii la yidhi oo aan injineer ama doktor loogu yeerin kollayba af soomaali bay u badan tahay inuu dhigi jiray afar ilaa shan maado xaggay ka imaan karaan shan maado soo mid weliba diyaarin mm. jeedin imtixaan qaadis saxid gareedsiin ardaydii caawintooda iyo cabashooyinkoodii wakhti inuu u helo soomaali ahayn siday suurtagal ku noqotay haddii gudoomiyihii jaamacaddu la yaaban yahay in nageeye uu shan maado kelligiis dhigayey uuna leeyahay ninkaas in nala shaqaynaya baan u malaynayaa isaga gudoomiyaha ah shaqadiisu maxay ahayd haddiiba aanu jadwalka jaamacadda iyo cidda dhigaysa uusan ka warqabin yay tahay cidda uu ku eedaynayo inay jaamacaddii isagu madaxda ka ahaa u gacan dhaaftay oo macallimiintii qaar maadooyin dheeri ah siisay mushaar u qortay bartay qaarna ku yaraysay nageeye sidiisaba muxuu bartay xaggee goor muusa bartay si kale haddaan u dhigno ilaa heerkay aqoontiisu gaasiisan tahay si aan u ogaanno maadooyinka jaamacadda kelida ahayd ee dowladdu haysay uu uga dhigayey war godoomiyaha goorsagaarale ah kahaaye misamiinkeesadinambarlaanku wacay aankala xubsano aankala xubsano war gudoomiyaha jaamacadda ummadda laftigiisa markii hadalkiisa la arkay ayaa dib loo fiiriyey wuxuuba hadda ka hor yidhi dadkan qaraxyada iyo balaayada ku dhacaysa iyagaa kalabsaday anna haddaan heli kara waaba ku ridi lahaa masaajidkay aadaanna cagafaa mari lahaa marka soomaaliya war ma haysiine aan kala hubsanno aan kala hubsanno war kalamaana war ma haysaane xalay muqdisho waxaa ka dhacay dhoolatus aan caadi ahayn khawaariijiya afhayeenadeediina cashar baa la siiyey lagu siiya ma garan waagiya guryaha laga soo saaray kow waxaa la raba in la iska fiiriyaba ah. waa casharada lagu dhigo goobaha waxbarashada war macallinka iska fiiri miyay aan kala hubsano ah. aan kala hubsano warwarkaa naga dhexgelinina waa falantihiine eh. degmada hodan tale xilaa lambar afar eh. xalay ka dhacday waa la yaabay kumanaan dhallinyaro ah oo shucuurtooda muujinayo isku soo baxdayna waxay dhaheen eh. khawaarij dooni mayno mana rabno khawaarij kalkaalna ma rabno aan kala hubsano hubsanno eh. aan kala hubsanno ma dhehen war dhallinyaradu waxay qaadeen eh. dal xureeye xux wuu xureeye eh. xureeye xux xureeye aryaadhaha guddoomiyaha degmada hodan cali fahle degmadiisa in shacab cawe madow bareero hore ku caddaystaan asagaa ka shaqeeye sababtoo ah shan maamulka degmada ka tirsan oo qawaariij lagu tumayow inta soo saarayo laga siibay ku caddaata ka kadibna degmadi fiyaalayaal iyo wadalaamiyaalow ka wada dhiga hadda xala mihi ka dhaca haya london aad u qabtaa muga gudoomiyaha gobolka madaale waxaan kula tali lahay sida cali fahle gudoomiyahaan degmadiisa uga shaqayhayn aan kala hubsado aan kala hubsado inuu dhaho rabka magaaladan tirina murtina maankaan ku wataa muu yidhi degmadii hodanoo habsan waayo ahayd inay noo hirgasho noo hagaagto waxa habeeniyo iyo dharaar u istaagay haliyey aryaa bislo waa iga dhex gashaye samigay cabdulana waxa uu yidhi how haddaa ninkii ku hagraada hadhow miyo wax ka heela hadda ninkii ku hagraada hadhow miyo wax ka heela war cabdulla waxaa kaloo kaa maqli jira dad isakraaya had yo jeer horuu maarsay ku hiigsaadaan warkalamaanay war ma haysaane maanta golihii wasiirada iyo madaxdii kale oo dhan dagaalka shabaabaan aadaynaa miyay wada dheheen lanlanfidhiawbamajaroleyina war mas iyo tuuta ku badasheen aryaha sida loo rida ma la baray war kuwa qurbijinta xataa ma dagaalamayaan warwallo weyn ay kuwa somalilan ka soo jeeda dagaalka kama qayb gelayaan sababtoo ah goosha caddaa laga haystaa faragelina somalilan ba ku haysiin oo firdhiyaa soo dhowayseen waradhaa filinkan waalida adinkaa shitay anigu idinma sheegine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u fureen golaha wasiirada tababar loogu magac daray dowladnimada casriga ah wah hatafalu bata eriliya digtoonow dibujeesamiyaa ka dhacday war mudoorashooyinkii baa la soo hormariyey war inta ay dadqalata u dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan soo lama dhihin war ilaa hadda adinkaa waalane jahaynta dowladnimada casriga ah laydiin sheegay oo taynuman birimatiin bay ahayd war faashiyonga lakiin sheeguhay war ultima moodalaa loo baahan yahay war maana weelkii waa laga tago digitaala la rabaa oo foolbata la abdheedgareeya waa leetaa war e ayana marayaa adduunyadan war adinku casrigan garan maysaana raiisul wasaaruhu furitaankii wasiirka wuxuu ka yidhi sidii loo soco jira hadda looma socdo sidii loo seexan jirana looma seexdo sidii loo soo kici jirana looma soo kaco hadda waay sidii loo shaqayn jira niyaa loo shaqayn marka sidii biniaadamka la noolaadamiyo marka la yidhi war dadkan damiirka ka dhintay in nolol lagu afuufo waa u baahan yihiin waa dhintay waa la qabtay waa baxsaday war sarbeebta raiisul wasaaraha dani ma fasiri karee aan kala hubsado aan kala hubsado madawiinaga shirka jaheenda dowladnimo asrigiiyo weliba kadhaha eray haddii siyaasada lankamidowna shabaab malku adkaada kora lama lugoodna isladhaaf ameerika deerayaan dadabna hoblankolindayma jiidi kor lama qofood hobalka jiidoon islidaamiyaayaan naw armeedayow madaxweynuhu dadabdadab ma sheegine maan kala hubsano maan kala hubsano war kalamaanay war ma haysayne madaxweynuhu golaha wasiirada hortooda ka heysay weger war iska hubi warkaas war mayl iska hubiya gobiy aan ka horeeyey war madaxweynaha haddii mamaahyadiisa la fahmi waayey inuu heesadan baa baday war mabuugoo soo qoray war hadday wax qaadanayaan dadkaan madaxweynuhu aayado qur-aanana waa u soo daliiliyey axaadiisna waa soo qaatay maadi iyo diiniba si kasta waa ula hadlay warwar laydinma sheegi kara madaxweyne wuxuu ku heesay nin lagu seexdow ha seexan xilbaad sidaa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si waynu feejignow aan kala hubsado aan kala hubsado fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo gabanyaro gugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay yeelan weli iyo hadduu guudkoy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayos baan ku korayo weli gaban yaro gurgaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay runti weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayos baan ku korayo habeen labadiisa maqlaayo dhegu ila guuxaya gebi waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu welitaa ma garan habeen labadiisa geli xayaan hurdada gami waayi jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadno waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaa anigu weli taama garan sulicin dalkani gurmad rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshaada ku qaado intaad gogol daadsataan galkiyo logaystartaa gabaabsi intaan gabalkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaay hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay koshaada ku qaada oo intaad gogol dhaadsataan gadhkiya logaystartaan Unana tu yela kosa, unana tu yela